alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabu qowli illaahi tacala ilaahay qowlkiisu u baab yahay ilaahay uu yidhi wacala allahi ilaahay oo qura fatawakalu tala saarta in kuntum muuminiin haddaad muuminiin tihiin maqsuudka iyo ujeedada baabkan kitaabu towxiid loogu qoray waa bayaanu wujuubi اtawakuli calى اllah wa anahu cibaadat sarfuhaa ligayr اllahi shirkun waa in la caddeeyo tala saaradka ilahay la tala saartaa inuu yahay cibaado ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha uu ku waajibiyey bayaanu wujuubi اtawakuli calى اllah ilahay in la tala saartaa inay waajib tahay in la caddeeyo wa anahu tawakulkuna cibaadatun inuu yahay sarfuhaa ligayr illahi shirku sheekh sulaymaan bn cabdillaahi wuxuu yihi wamuraad lmusanifi bihadihi tarjama annasu calى ana atawakula fariidaة yajibu ikhlaasuhu lilahi tacala liannahu min afdal اlcibaadaati wa aclى maqaamaati اtowxiid ujeedada musanifku waa inuu si cad u sheego tawakulku inuu yahay faral ay waajib tahay ilaahay in loo khaalis yeelo waayo cibaadaadka u fadliga badan iyo maqaamyada towxiidka ka u sareeya mid kamida weeye waqaala sheekh sicdiyu raximah llah altawakulu cala allahi min acdami waajibaati tawxiidi waliimaan ilahay in la tala saartaa waajibaadka tawxiidka iyo iimaanka kuwooda u waaweyn buu kamid yahay التwkل في لغة العرب كما qال بن فاriس wa إظhاar العجز والاعtimaad عlى الغyr إظhاar العجز والاعtimaad عlى الغyr waa awood daro qofku inuu muujisto العجز waa مqaabil الqdرة awood daro waa inuu muujisto والاعtimaad عalى الغyr cid kalena u cuskado macnaa inaanu isagu isku filayn oo cid kale u baahan yahay inuu muujisto oo cid kale u arrimihiisa u dhiibto taasay carabi tawakul u taqaano idhaaru lcajzi walictimaadu cala lgeyr qaala raaziyu fi mukhtaari saxiix watawakulu idhaaru lcajzi walictimaadu calaa gayrika xaqiiqadu tawakul fi sharci waa maxay maxay shareecadu tawakul u taqaanaa tawakul waa ismun sharciyun callaqa bihi sharcu axkaama waaa culimadu waa ictimaad lcabdi cala allah ictimaad lcabdi cala allah oo addoonku inuu ilaahay cuskado wahiqatuhu bi ilaahay uu ku kalsoonaado fii xusuuli maluubihi waxa uu doonayaa inuu xaasilo inuu ilaahay u cuskado ilaahay subxaana wa tacaala inuu awood u leeyahay inuu siiyana uu ku kalsoonaado ibn baal raximah llahu tacaala kitaabkiisa sharx saxiix bukhaari wuxuu ka sheegay abari ma garanayo abari halkuu hadalkaa ku yihi waayo tafsiir kale waan ka baadhay kuma arg hadalkaa kitaabkiisa waxa weeyaan shanu ducaana waan ka eegay laakiin ibnu baal baa kasoo naqilay fi sharx saxiix bukhaari inuu yihi fi tacriif الtawakul fabana ana macna اxadiid ma qulnah ana sawaaba fi xadi الtawakul sida saxdi waxa wey tawakulka tacriifkiisu inuu yahay athiqatu biاllahi tacaala addoonku inuu ilaahay ku kalsoonaado walictimaadu fi lumuuri caleyh arrimihiis dhan kuwa diinad iyo kuwa adduunyana inuu ilahay cuskado wa tafwiidu kuli dalika ilayhi arrimihiis oo dhanna inuu ilaahay subxana wa tacaala u dhiibto bacda istifraaqi lwusci fi sacyi fima bاlcabdi alxaajaة ilayh min amri اdiini wاdunyahu calى amri bihi calى ma amara bi calى ma umira bihi min asacyi fiih intaa dambena yani alahdu bilasbaabkii uu kaga waramaya sida saxiixana alahdu bilasbaab tawakulka ka mid maha oo xaqiiqada tawakulka iyo tacriifkiisa wax soo gelaya ma lakin waa min shuruudi sixati tawakul tawakulka oo ah ictimaad اlcabdi calى اllah wahiqatu bihi fi xusuuli maطlubi inuu ansaxo ayaa waxaa shardi u ah an yatiya alcabdu bilasbaabi almaduuni biha sharcan inuu addoonku la yimaado asbaabta shareecadu ay u ogoshahay culimo badan markaa tawakulka qeexday waxaana ilaahay inuu cuskado uu ku kalsoonaadaa ay ka dhalanaysaa addoonka cilmigiisa iyo yaqiintiisa iyo iimaankiisa walihada asicdi wuxuu ku uhi fi lqowl الsadiid fi bayaani xaqiiqat tawakul xaqiiqat tawakul calى اllah an yaclama alcabdu ana alamra kulahu lilah inuu ilaahay ku kalsoonaado o cuskadaa waxay ka dhalanaysaa amar oo dhan ilaahay inuu leeyahay iyo maamulka iyo tasarufka iyo tadbiirka caalamka inuu og yahay oo ictiqaadsan yahay ana maa shaa allahu kan wamaa lam yasha lam yakun wuxuu ilaahay doonaa inuu dhacayo waxa ilaahay doona inuu dhacahayn wa anahu huwa naaficu daar almucطi lmaanic inuu addoonku yaqiinsan yahay ilaah inuu yahay ka waxtar <clears throat> waxtarkiiyo waxyeeladaba haya waxna bixiya waxna diida anhu laa xawla walaa quwata ila billah addoonno inaanu lahayn awood wax ku qabsado oo xaalad kaga wareego mid kale ugu wareego ilahay kaalmadiisa inuu helo mooyaane fabacda hada alcilm iimaanka cilmiga caqiidadaa dabadeed yactamidu biqalbihi calaa rabbihi fii jalbi masaalix اdiini wاdunya ayaa qalbigiisa wuxuu ku cuskanayaa tawakulku waa min acmaali اquluub rabbigii si uu masaalixda diineed iyo kuwa adduunyaba ilaahay u siiyo wa fii dafci اlmadaar iyo dhibaatooyinka ilaahay si uga difaaco wayahiqu gaayaة اlwuhuuqi birabbi fii xusuuli maluubih rajada uu ilaahay subxaana watacaala ku qaba aada u xoog badnaanaysa ilahay buu aada fi ficli asbaabi naafica manaha taa macnaheedu ictimaadka iyo iqada macnaheedu maaha inuu asbaabtii ka tegaayo asbaabtiina uu la imanayaa alaqdu bilasbaabi wa marka khulaasadu waxay noqonaysaa tawakulka horta waa min acmaali اqulub waana xaalad qofka qalbigiisa uu galo xaalu qalbiyun yanshaw canhu tacaluq biاllah watafwid اlamri ilayh waa xaalad cilmi iyo iimaan iyo yaqiin iyo rajaa oo qofka qalbigiisa ku qumta oo ay ka dhalanayso inuu qalbigiisu ilaahay subxaana watacaala ku tacalluqo oo arrimihiisao dhan ilaahay u dhiibto ibnulqayim baa sheegay raximah llahu tacaala daaru saalikinka wuxuu ku yihi fain qulta famaa macna tawakul walisticaana tawakul iyo isticaana waa maxay haddaad tidhaahdo qultu huwa xaalu lilqalb waa xaalad qalbi wuxuu yihi ibnuqayim raximah llah fi xaqiiqa tawakul wa xaalu qalbi yanshacu can macrifatihi biاllah qofku haddaanu ilaahay si dhaba ah u aqoon rabbi subxaana wa tacaala oo aanu ilaahay inuu tasarufka iyo tadbiirka leeyahy waxtarka iyo waxyeeladana hayo ka waxna bixiyo waxna manciyo uu yahay aanu si dhiba ah u ilahay ku kalsoonaan maayo mana tala saaranayo huwa xaalu lilqalbi yanshaw can macrifatihi billah wاliimaani bitafarudihi bاlkhalqi wاtadbiiri wاduri wاnafc xaalad qalbi oo ka dhalanaysa aqoonta addoonku ilahay u leeyahy iyo rumaysnaanta uu rumaysay ilahay inuu la gaar yahay abuurka maamulka waxtarka iyo waxyeelada wاlcaطaa wاlmanc bixinta iyo qadinta ana ma haa ana maa shaaa ka wain lam yasha innaasu waxa ilaahay u doonaa inuu dhacayo dadku yaanay dooninba wama lam yasha lam yakun wain shaaahu nnaas waxaynu ilaahay doonay inaanu dhacahayn dadku haba doonaan fayuujibu lahu haada cilmiga iyo iimaanka iyo yaqiintaas waxay addoonka u waajibinaysaa ictimaadan caleyh inuu ilaahay cuskado wa tafwiidan ilayh arrimihiisa inuu ilaahay u dhiibto oonu awooddiisa iyo xeeladiisa isku allayn wa umaniinatan bihi ilaahay ku kalsoonaado ah, ku xasilo iqatan bi ku kalsoonaado wayaqiina bikifaayatihi lima tawakala calayhi fii oo si dhaba uu yaqiinsado ilaahay waxa uu u tala saartay inuu ugu filay waanahu maliyun bihi walaa yakun ila bimashiiatihi shaaahu nnaasu am abowhu lihaada imaamu axmed wuxuu yihi fii macna tawakul sida bayhaqi fii shucab liimaan uu ku wariyey huwa tafwiid اlmri ilى اllahi jala hanaahu wاhiqaة bihi halkaa markaa waxaa ka caddaatay ana xaqiiqa tawakul murakaba tawakulku inaanu hal qodob ahayn qodobo isu tege weeye macrifo addoonku ilaahay u leeyahay iyo rumaysnaan rumaysan yahay ilahay inuu yahay ka abuurka iyo maamulka iyo nafciga iyo duriga iyo caaaga iyo manciga la gaarka ah waxaaso dhan waa qodobo soo ma bacda dalika inuu ilaahay subxana wa tacaala ictimaado qalbigiisu ku xasilo ku kalsoonaado marka altawakulu waa xaqiiqat murakabat min ciddati arkaan bacduhaa waa acmaal baطinaة qalbiya si ahiqa biاllah alictimaad calayhi aلطmaأniinaة biqudratihi wa bacduhaana waa acmaal jawaarix daahira acmaal yanaa xubnuhu ay qabanayaan oo muuqata walitawakuli aslaan tawakul cala laba asal buu leey laba rukun buu ku taaganya haddii labadaa la waayo tawakul ma jiro alasl awal yaqiinu lqalbi bikifaayat illah qalbigan waa inuu yaqiinsan yahay ilaahay inuu ku filan yahay markaasuu ilaahay ictimaadi karaa kuna kalsoonaan karaa alasl الthani sukun اlqalbi ilى اllahi waطuma'niinatuhu bihi qalbigu waa inuu ilahay subxana wa tacaala ku xasilo ibn اlqayim baa ku sheegay fi ariiqi اlhijratayn altawakulu yajmacu aslayn cilma اlqalbi wa camalahu tawakulku wuxuu ka kooban yahay cilmi qalbi iyo camal qalbi ama cilmuhu fayaqiinuhu bkifaayati wakiilihi wakamaali qiyaamihi bima wakalahu ilayh waana غayru laa yaqumu maqamuhu fi dalik waama camaluhu fasukunuhu ilى wakiilihi waطmaninatihi waطmaأniinatuhu ilayh watafwiid watasliimuhu amrahu ilayh waana غayru laa yaqumu maqamuhu fi dalik yani cilmiga qalbigu waa yaqiinsanaanta uu yaqiinsan ilahay inuu ku filan yahay cid booska ilahay u buuxin kartaana inaana jirin hada cilm اlqalb camal qalbiguna waa طmaأniinada iyo tafwiidka iyo tasliimka weeye xukmu tawakul cala allah ilahay in la tala saarto xukumkeedu waa maxay tawakul cala allahi waajibun liana allaha subxaana wa tacaala amara bihi fi aayaati kaiirati min alqur'aani alkariim in badan buu ilahay addoomaha amray inay ilahay tala saartaan weliba ilahay qura ay tala saartaan wacala allahi fatawakalu in kuntum muminiin wacala allahi falyatawakal lmuminuun xukmu tawakul calaa gayr illah ilahay cidaana in la tala saarto xukumkeedu waa maxay atawakul calaa gayr illaahi lahu xaalaat mukhtalifa xukun qura ma qaato xaalado kala duwan buu leeyahay oo keensatay xukumkiisuna inuu kala duwanaado alxaalaة اlula an yakuna shirka akbara walahu suwar minha xaaladda koobaad shirka akbara buu noqdaa tawakulku tawakulkuna shirku akbara wuxuu noqdaa fi suwar ayuu shirki akbara noqdaa xaaladda koobaad ee uu shirki akbara noqonaya waa tawakul calى gayr اllahi fima laa yaqdiru calayhi ila اllah wax ilaahay mooyaane cid kalaba aanay qaban karin inuu ilaahay cid aan ahayn u wakiisho uu u cuskado waayo qudradii ilaahay khaaska ku ahayd ayuu siiyey makhluuqa ah uu tala saartay kama yatawakalu cala lmakhluuqi fi makfirati dunuub ka war dembiga yaa dhaafa ilaahay waman yakfiru dunuuba ila allah haddaad insaan ama makhluuq u tala saartood ku kalsoonaatay inuu dembiga kaa dhaafay waa shirki akbar khasaaistii ilahay baad siisay aw fi taxsiili lwalad aw ishifaa aw taxsiili alkhayraat اlukhrawiya inuu janno ku geeyo naciim lqabri inuu ku siiyo cadaab lqabri kaa badbaadiyo walad inuu ku siiyo caafimaad wakadalika tawakulkan atawakul calى gayr illahi fima laa yaqdir caleyh illa waxaa soo gelaya altawakul calى alamwaati wاlghaa'ibiin sidii ducada un qof dhintay inuu tala saarto waayo qof dhintay qudro uma lahaa kan tala saaranaya waxa uu doonayo ama mid aaibo waxa weyaan maan wahada shirku bitifaaq culama annahu tawakul cibaadiyu wlcibaadau laa takunu ila lilah tawakul markaa cibaado ah cibaadadana ilaah ubaa iska leh waay xaalada labaadee tawakulku shirka abara noqda waa tawakul calaa gayr illah tawakula cibaadati wa khuduucin wa tadallulin xataa la soco makhluuqa u tala saaranaya waxaan u tala saaranaya awood ha u lahaado oo qof baad tusaalahaan wakiilanaysaa arrin baad u wakiilanaysaa inuu kuu qabto isagaad u cuskanaysaa waxaad ku kalsoonaanaysaa in waxaa taa kuu raacay khuduuc iyo tadallul sifaadkaas khuduuca iyo tadalulka iyo maxabada iyo tacdiimku qowl iyo ficil kastoo ay raacaan cibaaday ka dhigaan marka cibaada ligayr illahi buu tawakulku noqonaya atawakulu cala alxayi alxaadir fi ma yaqdiru calayh laakin maca khuduucin watadalul watacdiimin wamaxaba shirkun qof nool oo xaadira wuxuu awoodo haddaad u cuskato ood u tala saaratood ku kalsoonaata inuu fulinayo laakiin ay raacdo inaad ukhuduucdo ad u tadalusho tacdiim iyo maxaba ula timaado waa shirki waayo sifaadkan ayaa camalkaaga qalbigaahi uu ku noqonayaa cibaado cibaadana ilahay baa subxana wa tacala iskale walihada shekh bn markuu anwaaca tawakulka iyo axkaamtiisa ka warramaya wuxuu yihi alawalu tawakulu cibaadati wakhuduuc inuu shirki yahay baanu sheegay nooca saddexaad waa atawakul cala amwaat walow fima yaqdiru caleyh axyaa dadka dhintay in la tala saarto ee tasarufkoodii baa go-ay awoodna umale waxaa loo tala saaranay xaaladda labaad wa an yactamida almutawakilu cala alasbaab maca algaflati can illah qaacido waad fahamtay maan malaynaya alahdu bilasbaab waa jaa-is fi shariica laakiin alahdu bilasbaab walictimaad calayha hadduu la socdo wasfiga algaflatu can illahi wa can shukrihi alictimaadu cala sabab muxuu noqonaya shirki maxay asgara qaacida ad fahamta yana mihaalu dalika waad xanuunsatay dhakhtar baad u tagtay ictamadta calى hada الطabiib fi xusuuli الshifaa maca gaflatika can kowni اllahi shaafi xaaladaa ilaahay inuu shaafigayo gebigeeda waad ilowsanta qalbigaaba kuma jirtaba tactamid calaa hada abiib abiibku waa sabab laakiin sababtii baad sababnimadeedii aada dhaafisay oo mar asbaabta mar walba waa inay la socoto waxa weeyaan tadakur almusabib almuncim oo ah allah subxana wa hadday taasi ka hadho khalaas shirkaas qara wey marka an yactamida cala alasbaab maca alghaflati can illah fahada shirkun asqar in asbaabtii ictimaado isagoo ilahayna iska ilowsa shirka asqara taas alxaalaة الثالثة التwkل اladي huwa اعtimaad ظاahiriy calى الأحyاء الxاadiriin fيma yqdiruuna عalayh التwkل اladي huwa اعtimaad ظaahiriy waa tawakulkaa cuskasho inta muuqata ah xagga carabka iyo xubnaha qalbiga aan ahayn oo uu cuskanaya calى الأحyاء الxaadiriin kuwa nool ee la jooga weliba fi ma yaqdiruuna waxay awoodaan maca alictiqaad anahu mujaradu sabab maca dalika wuxuu aaminsan yahay kuwa nool ee la jooga si aahiran wuu ictimaadayaa inay sababu yihiin wastixdaari ana tasarufa fi lkowni lilah maca dalika qalbigiisa waxaa xaadir ku ah tasarufka kownka inuu ilaahay leeyahy wa tafwiid اlmri ilayh wa tacaluq اlqalbi bih waa ictimaad ظaahiriya wuxuu leeyahay tawakaltu calى اllahi uma calayka waa mihaal ilaahay baan arin cuskaday oo arrinkayga aan u dhiibtay arrinkayga kadibna adiga kanuu sidaa ku leeyahy waa xay waa xaadira ictimaadkiisu waa ictimaad ظaahiri ah waa fi ma yaqdiru calayh wuxuu aaminsanyay inuu sabab u yahay uu ictiqaadsan yahay tasaruf fi inuu ilaahay leeyahy laakiin isticmaalka ereyga tawakul ereyga tawakul ilaahay cid aan ahayn ma lagu isticmaali karaa oo mid nool oo xaadira arrin uu awood u leeyahay adoo aaminsan inuu sababun u noqon karo tusaalahaan ma odhan kartaa yaa fulaan ictamadtu calayka fii ricaayati awlaadi ma odhan karto ama tawakaltu calayk fii xifdi maali ama calى اllahi uma calayk oo ereyga tawakulku ma cibaada maxdaba oo laa yajuusu nisbathu ilى gayr اllah ilah cid aana looma nisbayn karaba siaan u ohan karin maala eh, salaytu eh, lifulan ama salaytu laka ama sumtu liajlik mise waa ficil muxtamil oo marna cibaado noqdo marnaaan cibaado ahayn hadi masala waa maxalu khilaaf culimaduna laba qowl bay ku leeyihiin qowlka koowaad wuxuu leeyah ana atawakula min alacmaal almuxtamila alati laa takunu cibaadatan cala kuli xaal wainama takunu cibaadatan fi bacdi alaxwaal duuna bacdin tawakulku ma aha cibaado maxdi oo barax tiran afcaasha muxtamilkaa weeye sida rajada iyo isticaanada iyo kuwaasuu la mid marna cibaadu noqdaa marna cibaado ma noqdo walihaada dee atawakulu cala alaxyaai alxaadiriin fi ma yaqdiruuna calayhi maca alictiqaad anahu mujaradu sabab wa jaa-is bay leeyihin qoladani miman dahaba waxay yidhah yajuusu an yaquula shaksu tawakaltu cala allahi uma calayk waa banaantay bay dhaheen ereyga tawakul ilahi cid aan in lagu isticmaalo isagoo ictimaadka daahirigaa ah u ujeeda qofku tafwiid lqalbi aanu jirin culimada saa ku tagta waxaa ka mid a ah sheekh ibnu baaz sida fataawa nuur cali darb nuur cali darb ku daabacan juska afraad sabxad sagaal labaatan su'ila can xukmi qowli inii mutawakilu cala allahi uma calayk faajaaba biqowli laa ba'sa buma ama wacalayka falaa yasux inuu idhaa tawakaltu cala allahi wacalayka taasi ma banaana lakin uma calayka waa banaantay lakin low qaala wakaltu axsan min tawakaltu waan ku wakiishay inuu yidhaahdo ayaa ka fiican taa khilaaf kama jiro qofku waa wakiilan karaa alqur'aan wasuna waijmaacu alculamaa baa tusinaya qofku inuu qof u wakiilan karo tasluxu fiihi niyaaba marka waxa fiican buu ihi wakaltuka inuu yidhaahda ka fiican inuu idhaahdo tawakaltu calayka lana ahla اlcilmi yamnacu tawakul cala makhluuqi muطlaqan cilmiga qaarkood baa diidan in tawakul ilahay cid aan ahayn lagu isticmaalaba yaqul wakaltuka calى kada waanta wakiili aw ictamadtu calى اllahi uma calayk aw biاllahi uma bik waxaa kamida waxa weeyaan culimada saa tihi sheekh ibn cuthaymiin lakin ibn cuthaymiin aqwaashiisa marka la jamciyo qowl mufiidka tafsiir suurat al cimraan liqaau baab lmaftuux aqwaashiisa markaan isu ururiyo waxaa iga soo baxay e, tawakulka uu leeyay waa jaa-is fi xaqi lmakhluuq inuu uga jeedo bimacna wakaala laakiin tawakulkaa tafwiid lqalbi ictimaadka qalbiga iyo qofka qalbigiisii inuu makhluuqan ku kalsoonaado oo arrintaa u dhiibto walow mid nooloo joogo awoodoba ha noqdee ma banaana buu ku leeyahay fii liqaai albaab lmaftuux culima markaas sidan tidhi waxay leeyihiin dee tawakulku waa ficil muxtamila isticaanada iyo ayuunbuu lamid i iyo rajaada iyo camal qalbiha haba noqdaba araja waa min acmaal quluub iyo mashiicada iyo maa shaa allahu uma shaa fulan de waata la odhan karo midda kale atawakul cala makhluuqa tafwiid muqayada bay leeyihin oo laa yunaafi xaqiiqa tawakul cibaadi wax walba dee uma tala saaranayo makhluuqan halkuu ilahay wax walba uga tala saaranaya wax gaaraba u tala saaranaya waay haddaad tiraa soota tawakulka ilaahay lagu xasriyey fi aayaatin kaiira cala llahi fatawakalu in kuntum muminiin calى اllahi falytwakl اmuminuun isticaanaduba waa saas oo kale iyaaka nacbudu waiyaka nastaciin wmaca hada alisticaanaةu bاlmakhluq اlxay اlxaadir fima yaqdiru caleyh waa jaiz qowlka kale wuxuu leeyahay tawakul waa min alcibaadaat alqalbiya almaxda laa yajuusu tacaluquha bilmakhluuq cibaadaadka qalbigu sameeye baraxa tiran buu kamid yahay makhluuq kuma tacaluqi karo yaxrum tacaluqha bilmakhluuq oo in makhluuq ereyga tawakul lagu isticmaalaa waxa la doonayaba ha looga jeeda mama banaana bay leeyihin culimada saatid waxaa kamid a ah, sheekh sulayman bn cabd fi shar kitaab tawxiid taysir caiz ilxamid walakin laysa lahu an yatawakl aleyh in wakalahu bal yatawakl calى lah yctamid caleyh fi taysiiri ma wakalahu fiih cid uu wakiilan karaa lakin ma tala saaran karo saas shekh maxamed ibrahim fataawihi juska koowaad saxada boqol iyo todobaatan waxaa la weydiiyey can qowli qaa'il mutawakilu cala allahi uma caleyka ya fulan faajaab biqowlihi shirkun inuu ihaahdo mutawakilu calayka cala allah uma caleyka ereyga tawakul ba hadduu cidan ilahayn ku isticmaalo shirk ay ku leeyihi wasuئila can qowli bacdi اcaamati tawakaltu calayka ya fulan fi kada fajaءa bqowli hada shirku ama الtawkiil fayajuus lanhu istinaaba wey wkadalika xafiiduhu sheekh saalax al shaykh isna sidaasuu yihi kama fi tamhiid waxay leeyin waa cibaada qalbiya bal huwa aslu cibaadaat alqalbiya waxaa la leeyahay laga markan tawakulka laga hadlayo qolada kale waxay leeyihin mansilatu tawakul laga hadli maayo dabiicadiisa iyo maraatibtiisa laga hadlaya inuu xaaladaha qaarkood cibaada qalbiya noqdaana dee mar walba inuu cibaadayo daliilo maaha nusuustana kuma iman bay leeyihiin lam yati fi nusuus sharciya walaa fi kalaami saxaaba lafdu tawakul fi xaqi makhluuq inaanu ku imini inaanu banaanayn tusin maysaa taana lagaga jawaabay mar haddii daliil mancinaya lahayn nusuustu waxay ku xasilisay tawakulka ilahay wacala lahi fatawaklu in kuntum muminiin waxaa lagaga jawaabay hada alxasr laa yadulu cala manci tawakul cala lmakhluuq bima yunaasibuhu sida isticaanada iyo rajaaga oo kale waay ala kuli xaal masaladaasi waa masala khilaafiya oo tawakul calaa alxay alxaadir fima yaqdiru caleyh maca lictiqaad anahu sabab sida axwadkaahina waxa weeye qofku inuu iska daayo oo sidaa culimada xataa banaysa ay ku talinayaan ereyga wakaalo uu isticmaalo oo ereyga tawakul aanu makhluuq ku isticmaalin tawakulka waa inagii nidhi waa waajib tawakul oo dhan baa wada waajiba maraatib buu leeyahy tawakulku lahu martabatan alula tawakul waajibun huwa taxqiiqu asl اlictimaad calى اllah maca ficil asbaab asalka ictimaadka ilaahay cuskashadu cuskanayo qofka qalbigiisa in laga hela waa waajib taas asl اlictimaad calى اllah nooca labaad martabada labaad waa tawakul mustaxabun oo wa culuw lictimaad cala allah waa in cuskashada ilahay u cuskanayaa meel sare ay gaadho quwatu tafwiidi ileyh wathiqatu bih maca ficli asbaab tawakulka iyo ficlu asbaab iskama hor imanayaan bal alakdu bilasbaab waa sharط lisixati اtawakul whada biijmac اculama suu yihi ibn اlqayim waajmaca اlqowm calى ana الtawakula la yunafi اlqiyam bاlasbaab walaa yasixu الtawakul ila maca alqiyam biha waila fahuwa baطaalaة watawakul faasidu wey wuxu uhi sal ibn cabdillaahi man acana fi lxarakati faqad acana fi sunna xarakada wuxuu ga jeedaa wuxuu qofku doonaya asbaabta ku gaari lahaa inuu la yimaado qofka duraa sunuhu duray waman acana fi tawakuli faqad acana fi liimaan marka tawakul waa xaalu nabiy sal lay slam alkasbuna waa sunatu xaalka qalbiga nebiga ku qumay tawakul bu ah in asbaabta lala yimaadana sunihiisa ahayd xata anahu kaana yalbas laamat alxarb mikfar iyo diric dagaal iyo alahd bilasbaab wey iyadoo maca dalika uu ilaahay qalbigiisa cuskanayo oo aada ugu kalsoon yahay marka xaalka nebiga iyo sunihiisa labadaba in la ilaaliyo wey asbaabtan waxaa looga jeedaa ma yutawasalu bihi ma yutawasalu bihi ilaa gayrihi wayujcalu wasiilatan ilayh oo waxa shay kale lagu gaadho markaa sababtu sabab saxiixa bay noqon kartaa mataa yakunu sababu saxiixa asabab waa maa yutawasalu bihi ilaa gayrihi sooma waa wax lagu gaadho sida xarigaa waadaanta ku xidhan biyaha kula soo baxayso waa sabab falyamdud bisababi ilى الsma sabab min alxabl wey inama sumiya sababa lanu yutawasal bihi ilى gayri sababtu waa ta guurku waa sabab liduriya albeyc washirا wاlاshtigaal bالtijaara wsabab litaxsiil الrisq ka sababta waa ma yutawasalu bihi ilى gayri mataa yakunu sababu صaxiixa su-aal aye aye صaxiix inama yakunu الsabب صaxiixa إida habatat sababiyatه bالsharci aw bالtajribaةi الصaxiixaةi الmundabiطة shayga sababnimadiisu waxay sax tahay marka sharcigu inoo sheego faqad dakara lana الsharcu ana shurba اlcasl sabab lلshifاء ana ab isticmaal xabat sawda sabab lلshifاء ama sharcigu yuu sheegin be tajribo صaxiixo mundabita ay ku sugnaato wqad yakunu sababu baطila wkulu sababi lam yahbut bالsharci wala bالtajribaة اlmundabita fahuwa sabab baطilu se la ihaahdo in qabriga aw hebel ciid laga qaata waxay sabab u tahay albaraka fi الrisq hada lam yadkuru sharc wax sabab mundabita ku sugnaadayna maaha haddii mid ciid maalin ka soo qaatay oo arsaaq helayna hada min baabi booraan dacawo kacab ya waay asbaabta markaa in la qaataa oo asbaabta lala yimaadaa waa shay mashruuca walaa yunaafi tawakula cala allah saynu sheegnay nusuustaana sheegtay nusuus badan baa kusoo aroortay oo umirna bilahdi bilasbaab mubaasharata waida kunta fiihim faaqamta lahum الصalaaة faltaqum طaaئfaة minhm macak falyaأkhuduu aslixatahum faida sajaduu falyakunuu min waraa'ikum waltaأti طaaئfaة أkrى lam yusaluu falyusaluu macak walyaأkhuduu xidrahm وaslixatahum muslimiinta iyagoo jihaad ku jiro ilahay daraaddi u baxay oo salaad tukanaya ayaa la leeyahay is-ilaaliya oo si is-ilaalini ay ku jirto iyo digtooni u tukada hubkiinana hadhigina haysta minlakdi bilasbaab wakadalika xaqiiqat diin ana xaqiiqat diin kulaha qaa'imat cala ana alacmaal atakliifiya sabab lihawaab walciqaab waxaan cibaadada aynu samaynayno waxyaabaha loo samaynaya waxaa ka mid a ah sabab u tahay taacadu thawaab macsiyaduna waxaa looga tegayaa dee waxay sabab u tahay ciqaab وkذلika xaثت الشhريcة عlى طلب الرزق والسعي في الأرض alا yعلم من khلق هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده saasuu yihi nebigu alayه الصلاaةu wasalaam asbaabta markaa waa inaan sababnimada la dhaafin horta waa in sababnimadu ay sugnaato laba waa inaan sababnimada la dhaafin asbaabta lafteedu way kala sarsaraysaaye waa in sabab walba mansiladeeda la dejiyo dadkuna waa anwaac fi lmowqif min alasbaab minhum man yactamidu cala alasbaab wa yagfulu can musabibiha dadka qaar asbaabtay cuskanayaan allihii asbaab ka dhigayna waa moogan yihin waa mawqifu algulaad fi lasbaab waana waana shirki taas marka ugu yarta shirk shirki asqara bay noqonaysaa mawqifka waa alcraadu can اlasbaab in qofku asbaabtiiba uu ka jeesto wa hada kadalika inxiraaf fi baab اlqadr mowqif saddexaad waa alahdu bilasbaab waictiqaadu taiiriha maca alictimaadi calaa khaaliqiha wa musabibiha waana mowqifka saxiixa in asbaabtii wax lagu gaadhayo qofku uu la yimaado oo inay raad iyo saameyn leedahi inuu ictiqaado isagoo maca daalika cuskanaya allaha asbaabta abuuray ee asbaabna ka dhigay musanifku raxima llahu tacaala shan daliil buu baaba ku sheegay adaliil wal waa qowl lahi tacaala ilahay uri wa allahi ilaahay oo qura fatawakalu tala saarta in kuntum muuminiin haddaad muminiin tihiin haddii shardiga bimacna tacliil laga dhigana lianna hada muqtadaa iimaanikum iimaankiinu siduu keensanaya sidaas wa cala allahi ay calayhi waxdahu fatawakalu ilahay oo qura tala saarta laa calaa gayrihi oo jaar iyo majruurkiibaa ficilka ay ku tacaluqayan laga soo hormariyay hada yadulu cala alxasn calaadu tadulu cala listiclaa soo ma iska saraysiin marka ilahay iska saraysiiya macnuhu maaha calaadu markay kusoo aroorto fi siyaaqi tawakul laa tadulu cala listiclaa oo ilahay iska saraysiin macnaheedu maaha oo inamaa cala alidaafati walisnaad arimaha u tiiriya u idaafeeya ilaahay markaa tawakaltu cala allah macnaheedu waa adaftu amrii wa asnatuhu ilayh tawakaluu ay fawiduu umuurakum in kuntum muminiin tawakulkii callaqa aliimaana bاtawakul wاlmucallaqu bاshari yacdimu cinda cadamihi iimaankii tawakulkaa lagu xidho shardi looga dhigay marka macnahedu hadii tawakul la waayo iimaankii waa la waayay ida intafa tawakul min alqalbi intafa minhu liimaan oo tawakul ba haddii laga waayaba ictimaad cala allah iyo iqa bilaahiba aan qofka qalbigiisa kuba jirinba mumin maaha qofkaas wajhu dilaalat ilahi calaa maqsuud ilbaab ana fiiha almra bitawakul cala allah tawakulku inuu waajib yaba aayaddu waxay amartay in ilahay la tala saarto fatawakaluu waxasrahu fiihi ilahayna lagu koobo watacliiq اliimaani bihi waxaa kaloo ku jirta aayadda in iimaankii tawakulka lagu xidhay wa hadi اlumuur الثalaaثة daliilu calى anahu cibaada khaasaة biاllah wa ana jaclahu ligayr اllahi shirku in la is-amray ilaahay lagu koobay iimaankii lagu xidhay saddexda arrimood maxay daliilu yihiin anahu cibaadaة khaasaة biاllah wa ana jaclahu ligayr اllahi shirkun adaliil aani wa qowli lah uhi inama almuminuun muminiinta dhabtaa ah ee iimaankoodu dhamaystiran yahay iimaankii waajibka ku ahaa uu dhamaystiran yahay waxa weeyaan aladiina kuwa idaa dukira allahu marka ilaahay la xuso wajilat quluubuhum quluubtoodu ay baqanayso waidaa tuliyat marka la akriyo calayhim iyaga lagu akriyo aayaatu ilahay aayaadkiisana zaadathum aayaadka ilaahay ay u kordhinayaan iimaana wa calaa rabbihim rabbigoodoo tawakaluuna tala saaranaya marka aayaddani waxay kusoo aroortay fii siyaaqi dikri sifaati lmuminiin aladiina ana allahu calayh muminiinta ilaahay oo ammaanay baa laga warramayay ilahay sifaadkooda wuxuu ku daray anahum yatawakaluuna cala allah walaa yatawakaluuna calaa gayri wa rabbihim yatawakaluun ilahay un tala saartaan oo cid kale aanay tala saaran in muminiinta dhabta ah taa sifa looga dhigaana qur-aanka ay kusoo noqnoqotay aladiina sabaruu wa rabbihim yatawakaluun wmaa cinda allahi khayr waabqى liladiina aamanuu wacalى rabbihim yatawakaluun ay yufawiduuna ilayhi umuurahum wayahiquuna bihi walaa yarjuuna hayra walaa yakhaafuuna siwa inama lmuminuuna macnaheedu ma aha qof kastoon sifaadkan lahayni muumin maaha waxaa looga jeedaa almuminuuna asaadiquuna fi iimaanihim almuaqiqiina lahu almuxaqiquuna lahu muminiinta iimaankooda uu dhabtaye iimaanka xaqiijiyey oo qofka haddii laga waayo kamaal haadihi lumuur arrimahan dhammaystirankooda kamaal liimaan alwaajib baa ka maqan haddii arrimahan asalkoodaba laga waayana dee iimaanba male weeye macnaheedu wajilad quluubum ay khaafat wey oo faraqat waju dilaalat alaaya cala maqsuudi lbaab ana fiiha hanaa allahi cala lmuminiin ayaddan ku jirtaa ammaan ilaahay muminiinta uu ku ammaanay bixasrihim tawakula fi llah inay tala saaradka ilaahay ku ururiyeen oo ilahay qura ay tala saartaan wa nisbata taqarubi ila allahi bitawakuli ila lmuminiin in tawakul ilaahay loogu dhawaadana in muminiinta loo tiiriyey ficil kastoo ilaahay uu tilmaamay inuu yahay mima yataqarabu bihi alambiya wاrusul wالصaalixuuna ilى اllah fahuwa cibaada marka tawakulka waxaa lagu daray acmaasha muuminiinta dhabtaahi ay ilaahay ugu dhowaadaan wa nisbata taqarubi ilى اllahi bالtawakuli ilى اlmumin ma ahna اllahu calى faacilihi waahbara banahu mima yubadu bihi mima yacbudu bihi lmuminuuna rabahum fahuwa cibaada wuxuu ilaahay cidda samayse ammaanay oo uu sheegayna waxyaaba muminiintu ilaahay ku caabudaan inuu ka mid yahay waa cibaado adaliil haali qowlu ilah ui yaa ayuha nabiyu nebiyow xasbuka ee kaafiika ka kugu filani allahu ilaahay wey xasbu aad mubtade ka dhigto allahna khabarka aad ka dhigto ama aad tidhahdo khabar muqadama xasbu allahuna aad tidhaahdo waa mubtadiyo muahara waman itabacaka kuwa ku ka ku filanna wa xasbu man itabacka kuwa adiga ku raacee ku rumeeyey ka ku filanna allahu ilaahay weeye kuwaasoo min almuminiina muminiinta ah marka macnuhu waxa weeye kaafika wa kaafi man itabacaka allaahu cidda adiga kugu filan cidda ku raacdana ku filan waayo ilaahay subxaana wa tacaala sidaasi ayaa akaru lmufasiriin ay ku waman itabacaka waxay ku cadfan tahay bay yidhaahdeen kaafka xasbuka ku jira wuu jiraa qowlka loo odhanaya mee lafduljalaale ay ku cadfantay macnuu waxa weeye xasbuka allah wa xasbuka min almuminiin ilahay baa kugu filan iyo muminiinta ku raacay tafsiir labaad laakiin tafsiirka أكثر المفسرين way khiلaaفeen ولهذا bغwي وxuu ku ui في تفsير واkتلو في محل mن فقال أكثر المفسiرين محلhu خفض oo dee kaafka xasbuka ku jira oo مضاaف إلayhi majruura ayay mantaasi ay ku cadfan tahay o في محaل khفضi bay taalaa واضح ma markuu ley محل khفضi محalhu khفض muxuu uga jeedaa mantu waxay ku cadfan tahay kaafka xasbuka ku jira kaafkuna waa maxay waa mudaaf ilayhi waa waa majruur bilidaafa fi maali naam makfuud bilidaafa fi maxali jarin caطfa calى lkaaf fi qowli xasbuka allah xasbu man itabacaka qaala bacduhum huwa rafcu maxalkiisu waa rafc caطfa calى sm اllah macnaahu muxuu noqonaya xasbuka allah wa mutabicuuka min almuminiin ilahay baa kugu filan iyo kuwa ku raacee muminiinta ah laba tafsiirkeebaa saxsan tafsiirka hore oo nebi maxamed oo adiga iyo muminiinta ku raacdaba ilahay baa idinku filan ibnulqayim raxima llahu tacaala wuxuu masalada aada ugaga hadlay oo qowlka labaad uu ku ibaaliyey khata inuu yahayna ku sheegay kitaabkiisa zaad lmicaadka ya ayuha nabiyu xasbuka allah wman itabacaka min muminiin ay allahu waxdahu kaafiika wakaafi atbaacika macnu waa saas buui ila kaadiga kugu filan atbaacdaadana ku filan walaa taxtaajuuna macahu ila axad deetana labadii taqdiir buu sheegay xagga ciraabta ku saabsanaa markuu sheegay markaa ka labaad oo ah ilaahay iyo muuminiinta kugu filan aada buu u radiyey qowlka min wujuuh baanu ka radiyey waxyaabaha uu ku radiyena waxaa ka mid a ilaahay subxana wa tacaala muuminiinta wuxuu ka sheegay uun inay yidhahdaan ilaahay baa nagu filan marnaba may odhan rasuulkaa nagu filan ama cid kale ilahay iyo cid kalea nagu filan qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil iitaaga iyo xasbiga waa la kala qaaday xasbiga muminiintu ilahay bay ku koobeen iitaagana ilahay rasuulka qwl lahi tacala walow anahum raduu ma ataahum allah warasuluh waqaaluu xasbuna allahu ilahay qura warasuluhu may odhan sayuutiina allahu min fadlihi ilaahay baa fadligiisa wax naga siin rasuulkiisuna waxbuu naga siin doonaa inta uu awooddiisu gaadhisantay ina ila allahi raaqibun ftml kayfa jacala itaaa lilah lirasulih wma ataakum rasul fakuduu wajacala xasba lahu waxdahu falam yaqul waqaaluu xasbuna allah warasuluhu ma odhan ilahay rasuulkiisaa nagu filan waay ta kale ilahay wuxu uhi alaysa allahu bikaafin cabda ilahay miyaanu haynka addoonkiisa ku filan cid kalama raacin kadalika sheekh bin cuthaymiin qowl mufiidku adeegi doontaane dhowr weji buu sheegay oo tafsiirkaa lagu radinayo tafsiirkan odhanaya ah, xasbuka allahu wlmuminuuna min atbaacik ilaahay iyo muminiinta atbaacdaadaba kugu filan wajhu dilaalati ilahi calaa maqsuudi ilbaab ana fiiha ana allaha waxdahu kaafi nabiyi wa kaafi atbaaci waxaa yadda ku sugan ilaahay inuu yahay ka kelidii ku filan nebiga iyo atbaacdiisana ida kaana huwa alkaafi licabdi waxda wajaba an laa yatawakala ilaa caleyh haddii lagu yihi ilahay baa kugu filan de waxa waajiba inaad cid kala tala saaran alibaaru bikifaayat illahi licabdihi dacwat ilaa luzuumi tawakul marka laguu sheegayo ilaahay inuu kugu filan yahay xasbuka allahu lagu leeyahy alaysa allahu bikaafin cabda waa yeedhma lagugu yeedhayo ilah qura inaad tala saarato waxaad odhan kartaa aayaddan tawakul laguma sheegine baabka alay ka qoysa ka qoysaa waa kaa soo laguma odhan ilaahay baa kelidii kugu filan taas baa macnaheedu yahay dee isagoo qura tala saar mar hadduu kugu filan yahay faاlإkhbaaru bkifaayat اllahi lcabdihi dacwaة ilى luزumi الtawakul wtanbih calى ana aliimaana bkifaayatihi ystalzim ifraadahu bاtawakul waxaa kaloo lagugu baraarujinaya rumaysnaantaad rumaysan tahay ilaahay quwatan wa qudratan wa fadla wa caطaءa inuu kugu filan yahay rumaysnaantaad rumaysan tahay in ay keensato tawakulka iyo tala saaradka inaad ilahi subxana watacaala ku gaar yeesho walihaada wuxu uhi sheekh sulaymaan bn cabdillaahi raximah llah oon wejhu hadalkiisa ka istimbaatay bihada yatabayan mutaabaqat laayati litarjama liana allaha tacala akhbara anahu xasbu rasuulihi wa xasbu atbaacihi ay kaafihim wanaasirhum fanicma lmawla wanicma nasir wfii dimni dalik warankaa lagu waramay ilahay ka rasuulka iyo atbaacdiisaba ku filan waxaa ku guda jira mrun lahum biifraadihi tacaala bilxasb amar la amrayo inay ilaahay kifaayada ku gaar yeelaan ictiqaadaan inuu ilahay yahay ka kelidii kaafiga ah istikfaan bikifaayatihi tabaaraka watacaala wadalika huwa tawakul kadalika ah, sheekh cabduraxmaan ibn xasan majiidka saasuu ku yiri adaliil raabic qowlu yh waman yatawakal ka tala saarta cala allahi ilaahay fahuwa ilaahay xasbuka ku filan weeye man yactamid cala allah fi amri diini wadunyah wayahiq bihi wayufawid amrahu ilay fahuwa xasbu ay kaafi alxasbuna waa alkaafi wجهa dilaalة hadihi الآية calى maqsud الbab ana fiiha ana اllaha rataba calى الtawakuli jaزaءa caظiima waxaa ayadan ku jirta ilahay tala saaradka la tala saarto inuu ka ratibay oo sabab uga dhigay abaalmarin weyn abaalmarintaas waa maxay wa kifaayatuhu licabdihi lmutawakil calayh waa ilahay inuu ku filan yahay addoonkiisa tala saarta wahada daliilu calى ana allaha yuxibu الtawakula calayh wayardaa wax kastoo ilaahay jazaa xasana uu ka ratibay waxay taasi daliil u tahay waxaa ilaahay u jeceliye oo raalli u ku yihi kulu maa yuxibuhu llah wayardaahu fahuwa cibaada wax kastoo ilahay u jeceliyo raalli u ku yahy waa cibaada wma axabahu llahu waradya bihi min alacmaali fahuwa cibaadath marka wejhu dilaalu akaa in tawakulkii ajar laga ratibay kulu ma rataba allahu calayhi hawaaba fahuwa fahuwa cibaada haddaad tidhaahdo soka ilaahi subxana wa tacaala yidhi xasbuka allahu soka ilaahay yihi waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu haddana dad mutawakiliina cala allahi soota dhibaatooyin ku dhacaan ilahay baa kaafi kaa macnaheedu maaha yadfacu canka dura waxba kugu dhici maayaan bal adoo mutawakil cala allahi sidqan qad yusiibuka darar adoo ilaahay si dhaba ah u tala saarta dhibaato kugu dhici karta wa adaliilu ah, dalika xaalu nabiyi calayh isalaatu wasalaam rasuulku calayh isalaatu wasalaam kaana min asaadiqiina fi tawakul almuxaqiqiina lahu maca dalika kaana yamrad wa yajuuc wa usiiba bidarar oo waa la dhaawacay rasuulka ala slat waa la dhibaateeyey laakiin kifaayada ilaahay addoonka waxay u iman kartaa bacda adarar bacda isaabati darari lahu dhibaato markay ku dhacda kadib ayay u iman kartaa macnaheedu ya ilahay dhibkii inuu ka khafiifiyo ilaahay subxana wa tacala inuu ka dulqaado inuu ilaahay ku darajeeyo ajar ilaahay subxana wa tacala sabiruu ku sabray inuu ka siiyo kulu hada min kifaayat illaahi subxana wa tacala lilcabd markaa dhibbo ku dhici maayo macnuhu maaha adaliil alkhamis can ibni cabaasin qaala wuxuu yihi xasbuna allah wa nicma alwakiil aayaddaas ama kelmaddaas qaalaha waxaa yidhi ibraahimu baa yihi calayhi salaam xiina ulqiya markii lagu tuuray fi nnaar qaalaha waxaa yihi muxamedu sala allahu alay wasalam xiina qaaluu lahu markay ku yidhaahdeen dadkii fariinta siday ina annaasa dadkii ay uga jeedaan quraysh iyo xulafadoodii jamicuu lakum way isu soo kiin urursadeen fakshawm ka baqa fazaadum arrinkaas wuxuu u kordhiyey iimaana aqaaluu waxay idhahdeen xasbuna allahu ilaahay baa nagu filan wa nicma alwakiil ilaahay baana subxaana wa tacaala ah, la tala saartaha wanaaga badana rawa bukhaari wanasaa-i nasaa ku wariyey fi lkubra masala fi lisilaax haddii nasaa la ilaaqo waxaa looga jeedaa anahu rawa xadiia fi sunan suqra sunanta macruufka dee sunan arbaca kamid waa sunan suqra marka haddii nasaa la ilaaqa saasaa looga jeeda marka kalaamu lmualif yuuhim ana nasaa-iya rawaa hada lahara fi suqra wlmru laysa kadalika walihada waxay musanifku yui rawahu lbukhaariyu wاnasaa'iyu fi sunan اlkubraa ixtiraaza min asuqra haddii la ilaaqo riwaayat nasaa-i wuxuu ku wariyey fi suqra weyaan macnaheedu hadalkan ibnu cabaas in nebi maxamed alayh isalatu salaam iyo saxaabadiisuba ay yidhaahdeen xasbuna allah wanicma alwakiil dee aayaddaaba sheegtay wa xasbuna allah wanicma alwakiil waa rasuulka alayh isalatu salaam iyo saxaabada lakiin nabiyullahi ibraahim markii dabka lagu tuuray inuu yidhi xasbuna allah wanicma alwakiil aayadinima sheegin xadiid saxiixa oon kan ahaynina kuma soo aroorin sida saxiixaana xukmu rafci buu leyahy hadalkan cabdullahi ibn cabaas bacd culama musalax way yidhaahdeen ibnu cabaas waayo sababtu xukm rafci u ley waa laa majaal ra'yi fiih waxa ra'yigiisa caqligiisa uu ku keeni kara maaha nebi ibraahim markii dabka lagu tuuray inuu hadalkaa yidhi haddii la idhaahdo lacalahu akhadahu min bani israaiilana bila israa'iiliyaa tahay haddii la idhaana culimada musطalaxa qaarkoodna waa yidhahdeen ibnu cabaas huwa miman yakudu can bani israaiil waxaan hada ayru صaxiix ibnu cabaas yunkir alriwaaya can bani israaiil wuxuu ka mid ahaa saxaabada diidi jiray in reer banu israiil wax laga wariyo bukhaari wuxuu ku wariyey saxiixiisa inuu yihi ya macshar muslimiin kayfa tasaluuna ahl kitaab wa kitaabukum aladii anzla calى nabiyihi axdaث اأkhbaari bاllah taqra'uunahu lam yashib muslimiinay sidaa ahlukitaab waxu weydiinaysaa iyadoo kitaabkiinii nebigiisa ilahay uu kusoo dejiyey warkii u cusbaa uu yahay ood akriyaysaanoo weli aanu ciraysa aanu duqoobin macanaa waqti dheer aanu kasoo wareegin soo dejintiisa waqad xadaakum llahu ana ahla lkitaab badaluu ma kataba allah waayaruu biaydiihim lkitaab iyadoo weliba ilaahay idiin sheegay alkitaabku wixii ilaahay uu qoray ee uu soo dejiyey inay bedeleen faqaaluu hada min cindi illahi liyashtaruu bihi amana qaliila weliba ilahay bay u nisbeeyeen waa tabdiilkii kufrigaa wey hada huwa tabdiil kufri in qofku wax aan diintii ilaahay ahayn intuu ilaahay diintiisii ku bedelo uu yidhaahdo waa diintii ilaahay waana say markuu rasuulku xukmu rajmi fi tawraat maxay yidhaahdeen wax kale in la fadeexadeeyo dadka la dhex wareejiyo wejigooda la madoobay waxaase ku sheegeen aayaddiina tawraad bay ku taalla afartay ku hayeenay ku qarinayeen laakiin way ka duwan tahay qofku isagoo xukumkii ilaahay qiraya oo leh xaddu zina xaddu zina almuxsin waa alrajmu in uu rajmiga fulintiisii iska daayo oo xadhig iyo wax lamid uu ku ciqaabo waa laba masalo kala duwan labadaas dadka qaarkoodna labadaas ay doonay isku mid ka dhigaan odhanayaan xukaamtani diintii ilahay bay bedeleen diintii ilaahay waxay bedeleen hadday yidhaahdaan axkaam aan tii ilaahay soo dejiye ahayn ay yidhaahdaan waa tan tii ilaahay soo dejiyo tanaa diintii ilaahay laakiin hadday diintii ilaahay sideeda u daynayaanay qirayaan laakiin eh, fulinteedii xukumkeedii ay khilaafayaan taas waa fisq iyo macsiy iyo kabiir iyo dembi kale lakin tabdiil diin maaha taas soo waadix maaha xasbuna allahu macneed waan aragni wa nicma alwakiil ay nicma almawkuulu ilayha almutawakalu calayh arrimaha loo dhibtay la tala saarto ilaahay subxana wa tacaala wanaag badana lawakiishuhu waa ilaahay macnuu asaba nicma alwakiilu lawakiishuhu wanaag badana waa ilaahay huwa almaqsuus bilmadxi wa maxduuf wajhu dilaalat alxadiid cala maqsuud ilbaab ana fiihi nisbat altaqarub ila allahi bitawakul ilaa khaliilay illaahi in tawakulka ilaahay loogu dhowaado xadiidkani wuxuu u nisbeeyey labadii khaliila ilahay nabiy llahi ibraahim iyo nabiy llahi maxamed labaduba xasbuna allah wa nicma alwakiil bay dhaheen wa fiihi albaara wa ana fiihi alإkhbaara bأna الtawakl calى اllah yaziid الإiman oo markay yidhaahdeen xasbuna allah wa nicma alwakiil fazaadahum iimaana wa qaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil waay wakilaahuma daliilu calى anahu cibaadat la yajuusu jacluha ligayr illah mar hadduu ilaahay camalka ku daro waxyaabaha addoomihiisa wanaagsan ay ku caabudaan ilahay ugu dhawaadaan taasi waxay daliil u tahay inu inuu cibaado yahay camalkaasi qaala fiihi masaa'il alula ana atawakula tala saaradka ilahay tala saarta min alfaraa'idi faralladu kamid waajibaadka maxaa u daliila fatawakkaluu cala allahi fatawakkaluu in kuntum muuminiin qadarka waajibkaina waa aslu lictimaadi cala allah ahaniyatu anahu min shuruud liimaan asalkiisa shuruudda iimaanka ka mida kamaalkiisu sixat liimaan shardi umaaha waxaa u daliila in kuntum muminiin jacalahu llahu sharطa fi xusuuli اliimaan falaa iimaana ila biwujuudihi fi qalbi اlcabd haddaa tawakulba qalbiga ku jirin iimaan ma jiro walaa yakmulu liimaan lwaajibu ila bikamaali qadri lwaajibi minhu iimaankii waajibkaana ma dhamaystirmayo ilaa qadarkii tawakulkae waajibkaha qalbiga laga helayo athaliثatu tafsiru aayat اlanfaal wainama lmuminuun aladiina ida dukira allahu wajilat quluubhum waanaynu fasiray shan sifaa loo sheegay khawfuhu min allah ida dukira اllah wajilat quluubhm ziyadaة iimanihim cinda samaci اlqur'an waida tuliyat calayhim aayaathu zaadathum iimana anahum yatawakaluuna calى اllah calى rabbihim yatawakaluun iqaamathm lلصلاة aladiina yuqiimuuna الصلاة anahum yunfiquuna min amwaalihim wmima razaqnaahum yunfiquun intaasoo sifo markii loo sheegay ilaahay muxuu ku gebagabeeyey ulaaika hum lmuminuuna xaqa araabicu tafsiir laayati aayaddii fasiristeeda fii aakhiriha xaalo aayaddaas ay ku sugan tahay suurat lanfaal aakhirkeeda markaa fii aakhiriha damiirka ku jira suurat lanfaal celi suurat lanfaal aakhirkeeda aayaddii ku jirta fasiristeeda oo ah yaa ayuha nabiyu xasbuka allah waman itabacaka min almuminiin alkhaamisu tafsiru aayati alaaq wahiya qowluhu waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu asaabicatu cidamu shani hadi lkelima kelimadan arinkeedu siduu u weeyey kelmadee xasbuna allahu wanicm wakil wa anaha qowlu ibraahima inay tahay hadalkii ibraahim uu yihi nabiy lah ibraahim wa muxamedin sala allah alay wasalam fi shadaa'id markay xaaladaha adag ay galeen marka kelmaddani maxay la weynaatay leanna waa kalimatu tawxiid weeyi waa kalimatu tawakul waana qowlka ay ilaahay ugu dhowaadeen labada khaliil nabiyulahi ibraahim iyo nabiyulahi maxamed waana qowlkaas sabab u noqday likifaayat illaahi lahuma labadaba dhibkii markaa haystay ilahay inuu kaga filaabo oo rabbi subxana wa tacala uu ka baajiyo wallahu aclam sala allah ala nabiyina maxamed